fawalatu mucaawiyata adars raabic wahalaatun dersigii sodon iyo afaraad hada maxaluhu wamabxasuhu adarsu dersigaaso araabic wathalaatun sodon iyo sadehaad hada maxaluhu wamabxasuhu mufaawalatu mucaawiyata mucaawiya lagorgortamo shay fi lbaycati balan laka lagorgortami hadihi maxaluha wamabxasuha mufawalatu mucaawiyata mucaawiya lagorgortamo shay fi lbaycati balanki lalagorgortame hadihi maxaluha wamabxasuha ursila kamisu cثman radia allahu taala canhu cثman aladi cثmaan kaasoo gutila la dilay fihi fi lkamis lakadili yala dere wahuwa kamiskana haal muladakun la daroobay bidami digilku daroob yala diri ila shami shamantikaalan deri fakana dalika alirsaalu dirawkaas kahasamay haaday sababan sabab yahaadi fi isaarati ahli sham ahlu sham hakahawsho iyo sababnagadi wastagala wastagala mucaawiyatu mucaawiya huriyay hada shucuura shucuurkan yasoruntii huri famtanaca can mubaayacati caliyin famtanaca caliyun famtanaca mucaawiyatu mucaawiya reebtoomey an mubaayacati caliyin cala la ballantumowshi heshee ku reebtoomi waakada huwa cusmaan may gudgalay yuaalibu huwa mucaawiy fade waakada huwa mucaawiy may gudgalay yuaalibu ini dalbadaayo bidami cusmaana cusmaan dhiigshay dalbadaw walqisaasa walqisaasa qisaasna dalabaw min katalatihi katalati cusmaan cusmaan haanidilina qisaasku dalbadaw falama calima caliy cala markii ogaaday biimtinaacihi imtinaaci mucaawiya mucaawiya reebtoonshay markii ogaadiye jahaza diyaari jaishan ciidan iyo diyaari limuxaarabatihi muxaarabati mucaawiya mucaawiyati lilxarbi daraadiye wajahaza mucaawiyatu mucaawiyana diyaariya jaishanga diyaari limulaaqaati mulaaqaati caliyin cala silan lakulum fajtamaca aljaishani lamadi jeish yakulumeen fi sahli sifiin makaanki sifiin lehraay sheebtiye kukulumen wajarad may dareertay baynahuma bayna caliyin wa mucaawiya mukaatabaatun inis abtugo wardhabt inis abtugo iyo dareerti warusulun erge iyo dareerti lam tuzil nzuuline mukaatabaatki ergadiiba alkhilaafa khilaaf nzuulin warajacat rusulu caliyin cala dadki dirsadii hanagaden waakbaru n kabren hu calin kabren biisraari mucaawiyata mucaawiya daaimowshay cala almudaalabati dalbitinyo daa'imahay bigatalati cusmaana cusmaan haani dileen dalbitinyadooda daa'imahay liiqaamati alxaddi xadsilin ooga calayhim cala alkatalati katalada korsho aw ilkitaali ama dagaalan walkala kudhexay milasalihi waay arsala kamiisu cusmaan ursila mufaawalatu mucaawiya mucaawiya la gorgordi yani la ballantumawshay mufaawala nbandhikow shay waay mufaawalatu mucaawiyata mucaawiye nbandhikow shay fi lbaycati balan lambandhiki adika doorbaana leeri manaa reeshaan mucaawiyat bn sufyaan raximah llahu saxaabi jaliile wahay may ba hukumaayey sham ya hukumaay min qibali cuثmaan binu cafan cuثmaan binu cafan jedis iya shamka hukumaay garaabo na haayen binu cafan i mucaawiyat bn sufyaanna reer banu cabdishams iyo iskain garaabi haayen kolkan cثman radia alahu tacaala canhu saxaabi jalil dinurem oo waxyaalaga oo fawrada lahakakiyay kacdoonka lahakakiyay usata ilaa digaal lahadhaaday usalan dili may sababe dadka andaooday kumid hayay dadka garaabidiis leela madaxa ka dhikaay hadda mucaawiyat nabi sufyaan garaabi haayeen shama madaxan ka dhikay shama kumay waalaka haay kolka mucaawiy usoo sham haysada ya kolkun dadki oo xijaaz roogen oo oh, maki madine roogen hadii marba cusmaan ba la dilay madine lakadili soo kacdoonki ba dili dadki reer madine haayan i eh, reer maka haayan may dooradeen cali dooradeen cali o khaliifka muslimiinta adi ningnagadaasalersaasalka dooradi siyamood miyahayti aisha oo oh, xajan batay maska roogdo miiro aranti sheegay dilshay sheegay kabacdi yani naftiya ciidan meel ku abaaburtay ciraadan batay miile marki dan dagaalka dhiyay gazwatuljamal waqcatuljamal hamoodni gurbagay jamalki waqadiis mucaawiya sun markaas shama jari shama hukumaayo kolka hadii marbal dilibo dheegi ee muslimiintana cali labalantamen dheegi diidi kolkun reed mucaawiya diidi meerayha hanti dadki oo cusmaan dilen laku helaw dadkiyo ee laku dilaayo markaas bacd muslimiinta lankifadanku doordaayan moogoriya mubaayacadan degdegin ee moogoli welib wal yar oo tugme ee may gabay yani lisheegay ini yani dilshayba cala bin abi aalib kudamboy oo kale calina beri kuhaaya lidi makudamboy kudamboy isku dhaafureen sheegnay awlaadisata xasan iyo xuseen difaacan diray cusmaan dulmi lakahaysada hal difaaco cusmaan usuba diiday ree difaac diidi maama idalelinkoi kore lang idifaaca maleri odooman badan huroy ma ma idifaaca kortan reed yani fidna lankiya isku badinyaa reed cusmaan dilshay hooba la dili fidna orta sidii geb ahaan bilaawtay bu sidii rasuulka bisheegay sala allahu alay salam ilaa yawma alqiyama dareerasnay kolkan cali la dooradi caligi doorashadiisa mucaawiya diidi reed mucaawiya isuna dadki oo reer shaam dhonga la balantameen mufaawalatu mucaawiyata mucaawiya n bandhikow shay fi lbaycati balan lan bandhikiured mufaawalatu mucaawiya mucaawiya bandhikooshi fi lbayca balan oo intiisu khaliif nagdaw beyca lan bandhiki ama mufaawalatu mucaawiyata mucaawiya tuurawshay fi lbaycati balanki alalbalantimi tuurawshay mufaawala tuurawa mufaawalatu mucaawiyata mucaawiya tuurawshay fi lbaycati balanki tuuri balanka maogoliya ala ala balankiisha tuuri manaa yani ursila kamiis cuثman dadoo fidma wedanga gamiiski cudlaanti gaadan shaan deyin ursila waljari yani mufaawalatu mucaawiyata mucaawiya ka gacanseerow shayley fi lbaycati balanki ka gacanseeri fi baycati caliyin mana cala balanki lalabalantimiya ka gacanseeray tuuri waay mufaawalatu mucaawiyata mucaawiya tuuraw shay fi lbaycati baycati caliyin cala baycadis tuuri ursila kamiisu cuhmaana cuhmaan kamiisiya iya la diri aladi kamiiskaas oo kutila huwa cusmaan la dilay fihi fi lkamis likadiliya la diri ila shami shama lan diri wahuwa kamiiskan haal mulaqakun la dharoobay bidami dami cusmaan cusmaan dhigshay laka dharoobay kolkan fidnakiyo aha kamiiskay oo dhiigka dharoobanga sham lan diri ila shami lan diri fa kana dalika alirsaalu dirawkaas kaas may bahaaday sababan sababiya nagadi fi itaarati ahli sham ahlu sham hakahawsho aalushaa madina maroognay oo dhiigla cusmaan dilshay iyo dhiig kiyaalo linjeey haka hayo dhon wastakala mucaawiyatu mucaawiya iya kufaa'idoysade hada shucuura dareenkan iya kufaa'idoysade istakala faa'idoysado waay kuqani kufaa'idoysadi waay dadkan kacsanba hadii aragi isun hortab garaabi haayeen cusmaan iyo mucaawiya garaabi haayeen kufaa'idoysadi wastakala mucaawiyatu mucaawiya kufaa'idoysidi hada shucuura dareenkan kacdoonkan kan e eh, hada shucuura kacdoonkan kan e eh. iya kufaa'idoysidi dareenkan oo shucuurka leho oo kacdoonka e eh, iya kufaa'idoysidi famtanaca huwa mucaawiya reebtoomi can mubaayacati caliyin ala la ballantamoshe ku reebtoomi alin isla ballantama diidi waakada mucaawiyatu mucaawiya may dalbaday waakada mucaawiyatu mucaawiya may gudugalay afaalshuro waay akada mucaawiyatu may gudugalay yuaalib hua mucaawiya ini dalbadaayo bidami cusmaan cusmaan dhiishay dalbadaw cusmaan dhiishay malal saaroy lay wlkisaasa wayuaalibu dalabaw alkisaasa kisaas dalabaw min katalati katalati cusmaan cusmaan haani dili katilin alkijami haani dili dalbadaw haani hal sheenoy wal dileeyonoo kisaaslay lay calima caliyum cala korku marin un fahmay hadii marba mubaayacadii disla kureedoomi lin lakafalaagowi bugaadaan taami niman bugaadeeyin laladegaalamkood falama calima caliyu cala bin abi talib markii ogaaday biimtinaaci imtinaaci mucaawiyata mucaawiya reebtoonshay markii ogaadi an ilmubaayacati kureebtoomi markii ogaadiya jahaza huwa cala diyaari jaysan ciidana diyaari elanki mubaayacada diiday oo khaliifnimadaba diidin islaamka korjeeda kalku yani yani maylanaga tayni ladegaalam jeysa diyaari limuxaarabati muxaarabati mucaawiya mucaawiya selan laxarbi wajahaza mucaawiyatu mucaawiya suna may diyaariyey jeysan a diyaariya suna limulaagati mulaagati aleyhim alasalan kulum susuna reer sham oo tira badan yaha kuusi kalba muslimiin sham rogi kulishoabaha weerra gaadane osmaan angaarana osmaan aylanku aare dadki dili galan malka haay fokoden cala bin abi aliba muslimiinti doorbeen suna dilowshay shadamaka lahay saase ta kalku mayla nagatayni suna ladegaalamo mucaawiya ladegaalamo oo cala ladegaalamo muslimiintii ah, fidnadii ba fajtamaca aljeyshaani lamadi jeish muslimiintiya kulumeen horaan gaalo la iska saarnaay hadda muslimiinti iskilaabameen asaabti dhatiyo islamaayo nagdan fidnada mafayle yani alfitnatu naa'imatun yani waa kay matalanti leerahay fidnada hunduraas lankiki alla nacdada leeri mana fidna malkiyaw kolkan fidnadii habilaawta faijtamaca aljeyshaani lamadi jeish muslimiin oo jeiski mucaawiya jeiski cala yakulumeen fi sahli sifiin matanko sifiin laraw sheertiya kulumen wajarad may dareersatay baynahuma bayn aljeyshayni lamadi jesh lamratiyo may dareersatay mukatabaatun in wargadyaala mukatabaat wa linis abtugow mana wargadyaala linis abtugow oo unusagab naytinasagabtan sadahaatoy sadahaatoy lizeya wargadin waltarwaayas wajarad baynahuma bayna mucaawiya wa caliyin dheh mucaawiya cala lamratiyo may dareersatay mukatabaatun farminyaala ama mukatabatn waxyaalo laabtugaw wargadyaalo laabtugaw mukatabatn wargadyaalo laabtugaw i warasuln ergiyaaloya daraartasiwa oo calan akhyaara dirsade mucaawiya akhyaara dirsade sadahal weeloy sadahal weeloy iley walmatarn lam tuzil hiya mukatabaatki rasulib zulin alkhilaafa khilaafki zulin cala iyo nayo mucaawiya khilaafki dhafiyo yaali zuli wayti wargadeega ladadari iyo akhyaarti ladadari zuli wayti wa bes waa shal gadoomengi oo natiijo la-aan leto warajacat may anagatay rasul alayhim ala dadka dirsiya nagaden waakbaruu rasuli abreen ho caliyan abreen biisraari mucaawiyata mucaawiya daaimo shay cala lmudaalabati dalbatinyina daaimay bikatalati cuhmaan cuhmaan dadki dilen dalbatinyadis daaimaay ana walkal majarlay mucaawiya meeray walkala meelin oo khaliifnimo oo cala doorado kor majarta ilaa cuhmaan dadka dilil kusheenaay kolka saasa khiyaartay man sheegin wal kala diidi oo calana may akhiyaaran ah dirsadeen kulley dadki o in haqoogda doongne ha muslimiinta horta ay shartabne kelimada muslimiinta halinto haato yani mubaayacad hagal an ana ani lii doorodi muslimiinti dooroden ani adin ani dooroy reer ayn kugaad wilaayad ayn kugaad ini ani doorodaya mucaawin sun may keegamay ha antib dadkaas cusmaan dilin laku gobodaw mubaayac ma jart akyaarti korka shal nagati wala hadli waay warajacat rasul aliyin ala rasulis ye nagati waakbaru kabreen hu alin kabreen biisraari mucaawiya mucaawiye ka adkaysado ama daaimow cala lmudaalabati dalbatinyi daaima bigatalati cusmaan cusmaan aani dili dalbadahay liiqaamati lxadi xadsi lang oogo calayhim korsho lang oogo awel kitaal ama degaalan walkala kudhaca mile liiqaamati lxadi xadsi lang oogo calayhim cala lkatalati katalada oo cusmaan dilin had lanka oogo lankasaasad awil kitaali mee ma aha dagaalin wal kala kudhexey mile dadkaasa aka gobodoy wal kisaasle ma aha dagaallay doorday mana sidiya yani wa kay rasulka shalsabti asilatun hadi asila ma sababu itaarati ahli shami sham ehelkoodi kacdoonkooda sababsho may haadi lilmubaalabati dalbatinyin hanka ankaheng bidami cusmaana dalbadaan hankaheng sabab dalika bisababi irsaali kamisi cثman aladi kutila fihi wahuwa muladaku bidam ila shami fakana dalika sababan fi isaarati alisham ma sababu isaarati alisham alkari ahlusham kahawsho sabab she maya lilmudaalaba an keen bidami cثman baldafinyisan keen jawaabtiya saasu bisababi irsaali kamisi cثman aladi kutila fihi wahuwa muladaku bidam ila sham fakana dalika alirsaal sababa fi isaarati alisham mada facla mucaawiyatu may fari cinda dalika falama calima yani fakaah yani saas wاstagala kufaa'idoysadi mucaawiyatu hada shucuura dareenkan i kacdoonkan a kufaa'idoysadi famtanaca can mubaayacati calayhim mada facala calayhim may fari fara bihim xiinama waktigi deeray hu cala deeray imtinaacu mucaawiyata mucaawiya reebtoonshay an baycati baycadi isku reebtoomi deerti may fali falama calima caliyum biimtinaaci jahaza jaysan limuxaarabatihi bimada intahat mufawalat lfariqayn yani waki bimada intahat intag may ka dhamaati mufawalat lfariqayn fariqeenki wada hadalkoodi may ka dhamaati ay yani waki wajarat baynahuma mukatabat warusul lam tuzil lkilaafa khilaafa zulin lam tuzil hiy rusul wargadiyaalkaso inzulin alkhilaafa khilaafa zulin saasa kadhamaati mana faidlaha natiij lahaan kadhamaati ay yani lahay bimaada ntahat mufawala mufawala gorgortun walere gacanzirun walere kolku mufawalatu mucaawiyata mana kalimadi uliya kanagani mufawalatu mucaawiyata mucaawiya gorgortamaw shay fi lbaycati balanka ka gorgortamaayo gorgolan balanka may kagortama cumaanka taladiis la dhiibi markaas ay saasay laka ogolaado kol saasa ka gorgortami limaada intahat may kayoolowti mufaawalat lfarigayn lamadi farig gorgortun may ka dhamaati gorgortun may ka dhamaatay bigayri faa'idatin ya ka dhamaati may walay lam tudiri khilaafatan lerib adars lhamis wathalaatun darsigii sodon ishanaad waqcatu sitiin sitiin makaanki leraay dirirtiye ama kitaalu sitiin wa makaanki sitiin leraay dagaalsa dirirtiye le ibtada alkitaalu dagaala bilaawdi min awali safar bil safar leeraw sanata sabca watalaatiin sodon iyo todobo hijriya bimunaawashaatin dhoolotus iya kabilaawati basidatin e dambileerin wa fi lyawmi thamini maalinta siyeedad minhu min safar kumide yazaxaqa aljeyshaani lamidi jeeshi isgarguurideen wadala alkitaalu dagaal ahaadi talaatata ayaamin sadderder iyo dagaalmaha muslimiinta dhafiyo fashila fashalamay fiha fi fiha fi lkitaali fashalamay jaish mucaawiya mucaawiya jeishay fasalmi fa ashaara camru bn lcaas camar bin caas ma ishaaray calayhi hay calaa mucaawiyata man ishaaray birafci lmasaaxifi kutubo ini lakorweelo cala rimaaxi lakorweel ishaaratan liajli ishaaratin ishaaro darteed ilaa taxkiimi kitaab ilah ilahay kitaabka ini lakuhuguntum faadraka caliy cala may ogaaday radia allahu tacaala canhu anaha ana yani waki masalan ba ana alkhaslata khaslad khidcatun dhagar ini asa liyi gaafil gitaali dirisa joojooshi dhagarti waftaraga jaishuhu jaishu caliyin cali jeeshe iyo shaltabi ilaa firkatayn lama dheegood iyo inshaltabi firkatun firkado waafaqat firkada waafaqday hu cali waafaqdi calaa ra'yi ra'yi caliyigan kawaafaqdi wa firkatin firkadoona dalaba dalbatay minhu min caliyigan ku dalabtay alistijaabata ajiibow ilaa taxkiimi kitaab illahi ilahay kitaabshin lakuhukuntum ajiibow shay iya ku dalbatay faadcana caliyun hinkaansumay lira'yi lfariiq thani firkadii lamaas ra'yishen hinkaansumay may wali likasratihim kasrat lfariqi fariqas badnaantis daraadeed waamara caliyon ma amray biwaqfi lgitaali dirirta in la jooji taasa amray ibtada algitaalu diririya bilaawati min awali safar bilin safar leraw bili islaamka bilin lamaad waay mas minka muxaramu siinkana safar masrar jajun dileraay yani masra siinta bili lamaado islaamka bilis lamaad waay islaamka biliyaalsha may kubilaawday yani wa kay masalan muxaram bilzaki kubilaawde baynama gaalada yani taarikhsona biliyo kubilaawdaas janaayo fabraayo marso saasete laakin muslimiinta biliyo may kubilaawdaas muxaram bilzaki ya sanadka islamka wilshay muxarama kubilaawde kolku muxaram ay kiigi safar masrarjajun rashrashadun tumi lamada bilo saasaka in carabi ahaanti irani miinka muxaramu siinka safar waay raado rabiiclawal raado kal rabiiclaakar masrar jajun jimaad lulja saasahayd kalku ibtada alkitaalu diririya bilaawati min awali safar bilin safar lelaw bili lamaad islaamka bilis lamaad yani iya dirir bilaawti sanata sabca yani waahay sabcun wathalaathuun sodon i todobo sanada hijrada roogti min alhijra ibtada alkitaal wa bilaawati may ka bilaawatay bimunaawashaatin dhoolotusiyaala munaawashatin munaawashaat laka jamci bimunaawashaatin dhoolo tusiyaali yaka bilawti oo walyar isku turtura ama bimunaawashaatin isku ya yaka bilawti basidatin bileri oo walayl isku turtura si sitoose sitoose lina wa fi lyawmi maalintii athamini siyedad minhu min safar bilan safar maalintii ya si toose kolkun dagaalka inba inkari zaxafa may garguurideen aljeishani lamidi jeisha nis garguurideen isku dhawaadeen ordhaan waleyl isku tuurtuuray bimunaawashaatin isku tuurtuurray haysisi hor basidatin bilir tan kolkun zaxafalkay jeishaniya garguurideen wadala lkitaalu dirisiya ahaati halaaata ayaamin sadiberi sadiberi muslimiinti degaalamaayen oo asaabti degaalamaayen salaasadaas oo fashila guul fashilamay fiiha fi salaatati bijeish mucaawiya gardursad yani guul may wara mel sheegay mucaawiya iyo cala lamadioba istihaadin horta lama lama saxaabiyu istihaadin sikasta kan kale ini la degaalamo anbati laakin yani mucaawiya ye yani waa kay may xagga macashay haaday caliya macashay xagga haadiyaledi mana may wala cala makwargabnusa cusmaan dadka dilay makwargabna galanna maka lahay mucaawiyna may may gabay i kalku mucaawiya may lafadaini ala dala doorada islaamka dooradeena laheli diidi kalku kalku yani ciidanka may agga maca shay alxaqu maca caliyin ahay cali agga jalijari mana saas daraadiya may sheegay ciidanka ay badanaay tira badanaayay mucaawiya ciidan shay sham her sham ciidan eedan tira badanaay ala ciidan shay dadku yar lay waana saasata ala ciidan shay roy may wala agga maca sho haada caliya agga la jarya mucaawiya mana mahayna imilsa dagaal yani oo wala oo aan dacooday may kumid hayay ini dadka dili kuwargaba cala calana maa kuwargabne bilaaisha balooga kolka saas daraadi cali ma aga macishay haadi cali royreed marki dembi saaseta haddana khiyaano lantamay fashila may fashilamay fiha fi lkitaali kitaalki fisha may fashilamay oo guul daraysaday jeishu mucaawiyata mucaawiya ciidinshay waanu si tir badnaayo jeishaysi badnaa marba si mucaawiya ciidinshay yani guulaysadi arageen faashaara camr bn lcaas camar bin caas ya ishaari alayhi calaa mucaawiya ang ishaari marki muslimiinti baabaahayan aragay mucaawiya ciidankiishay oo la ragaday oo lakurooy aragi iyo camar bin caas ya ishaari alayhi alaa maylijar camar bin caas markaas may kutirsinya ciidanka mucaawiya kutirsinya kolka camar bin caas sun garaaban iyin cusmaan iyo camar bin caas iyo mucaawiya kulli garaabo reer banu cabdishams iskayin halinusuna maybuasuna reer banu hashim waay hashim iyo cabdishamsna lamagobasa dhaladen awlaadiyo lay wala dagaalma dagaalka meel ku bilaawda marki dembe dagaalka marka dembe may nisbedelo doore cabasiyin iyo umawiyin an e isbedelo doon mana ilaa muslimiinta dawla lamada lamadaas dawla isku wareegan mana cabasiyin iyo umawiyin isaan marki dembe amurnagadan yani cabasiyin may lereha reer banu hashim dadki ka abtirsaayeen rasul garaabadiis haayen cabasiyin lere cabasiyin manaa cabas laybu cabas camunabi lay maha lay ka abtirsadaaye mana awlaaditiisa badadeen cabdullaahi bin cumar cabdullahi bin cabas awlaadis badadeen sii badadeen marka denba madaxa nagadeen cabasiyin ale umawiyinna cabdishams suna mucaawiya awlaaditis layaana si umawiyina leriyon mana marwan bin xakam si kuli abtirshoomay lehgalaaye mucaawiy lehgalaaye fa ashaara camr bn caas camar bin caas oo oh, ciidankii mucaawiya kumid hay ma ishaaray alyhi la mucaawiya man ishaaray birafci lmasaaxifi kutuba ini korlongaada cala rimaaci waranaka korwen mana dagaalki sodahay wal dagaalama dhamaadahan ciidanki mucaawiye kalku waabasada ba dhiiday kitaabka ilaahay kor ilan dadka dagaalahay dad muslim ele kitaabka ilaahay inti yani gal lakaraariyo waran lakaraari kor halasuroy ciidanka ala arage una kan akooguntamaan hal ero hal tusiyo si dagaalka rogsolkal eri camara saasaasi camar bin casna landublumas eh, ho eh, dungin saxaabi jaliil eh, o waana landublumas ho gaalada on ati adu koormi dirsada jareen o yani habashan dirsada jareen oo idan kasaw dublumaskiyon idan kasaw faashara camr bnu caas diri ishaari alayhi ala mucaawiya mucaawiygi oo hingaamiyaay usmangaamshihaay ishaari birafci masaaxifi kutubta ini lakorweelo cala rimaaci waraan lakakorweel taas ma ishaaras ishaaratan liajli ishaaratin tilmaan ila taxkimi kitaab ilah ilahay kitaabshilakoguntum kanga koguntum anhalero dirti saas alkoo joojeeda faadraka caliyun cali may ogaaday radi allahu tacaala canhu annaha ana alkhaslata arantantan e khidcatun dhagar iniat liigaafi lkitaali dirti joojiyowsa dhagartiya iniat saasa ogaaday kitaab ilahay kaxuguntun maytun ulijeedi kaleeka jarta ogaaday inay dhagar ebta macnaha dialka markood joogsado reed kedi ka galneen hadan markaas bada saas jeedo fahmi ciidanki she lataladi kalku ala saweelanang ari mana dadka ilahay kitaabsi kuguntangaa leyin saweelanang dagaalka hal wedoy inti fool unku jibiyaano mucaawiya galantala kudhikaayo fool unku jibiya wednoy kalkun dadki ciidanki shay iya kalkun shalsabeen ciidan oo marba khilaaf dadki sadhax galon faaida maleen faadraka caliy radia alahu tacaala canhu cali may ogaaday anaha ana alkhaslata arantantanga kitaabka ilahay kuguntunoylilay khidcatun dhagariniat ligaafil kitaali diriti joojoogshe dhagarti ayneet mana ciidanki alisoori maa shartaban ciidanki waftaraga jaishu jaisho caliyin cali jaishe shartabi ilaa firkatayni lama firqiyan shartabi firkatun firkatin waafaa diya firdada waafaqday hu alig waafaqdi calaa ra'yihi dagaalka wedaanangak waafaqdi ilahay kitaalki dambalan koguntumu doone hada dasin walaa kitaabal koguntumayt arankale dirital joojiyo lay diritamakosinkujogsato lay layna wedaaneeri macnaha ra'yisheek waafaqdi wa firdatin firdado no dalaba hiya firdada may dalbatay minhu min caliyin may ku dalbatay alistijaabata ajiibow ilaa taxkiimi kitaab illahi tacaala ilahay kitaabshe ini lakuxuguntuma laajib firdadoona sabalati waana firdadaga dadke badanaayeen lamadi jeeski lamadi geeboode jeeskii ra'yigii oo calab kiishay dadkay yaraadin ciidankii kale oo badidis may isreena kitaabka ilahay kuxuguntumafaylasa khiyaanad milka jartmakuargaban haye eran bes fa adacana huwa cala hingansimi lira'yi lfariqi thani fariqi lamaas raaishengansimi likasratin kasrati lfariqi thani firqig lamaad badnaantis daraajehengansimi waamara caliyum calama amray biwaqfi lkitaali diratin lijooji diratin lijooji saas amri dadkii oo ra'yiga hadi lahaayeen iyo hadina khilaaf samey doonaan dadki tidin badanaayeen oo la rahy iyo haddana dhowti seebo lanhogonkamiidadara doona haddana arinkalakoi doona asilatun hadihi asila udkur sheek khulaasatan warkooban can waqacati sitiin sitiin dirirtiye warshakooban sheeg waayo ibtada alkitaalu min awali safar sanata sabca wa halaatiin bimunaawashaatin muna basita wafi lyawmi thamin minhu zaxafa aljeyshaani wadala alkitaalu halaatat ayaam fashila fiha jaish mucaawiya limaada ashaara camru bnu caas ma ishaaray birafci lmasaaxifi cala rimaaxi limaada may ashaara camru bnu caas ang ishaar birafci lmasaaxifi kutubti in korla korweelo cala rimaxi kor mala ang ishaariy ishaaratan ila taxkiimi kitaab illahi tacaala kayfa asbaxat xaalatu jaishi caliy intihaati bacda rafci masaaxif wardado marki kutaabka marki la korweelo bacdi intihaati waftaraga jaishu ilaa firgatayni adars sadis وaثalaaثun darsigii sodon iyo lihaad xaadiثat taxkiimi xuguntumawki xaadisidiis arantiya mana xaadisa walaa darsile xaadiثat taxkiimi xuguntumaw arantiye اktaara ahlu shami ahlu sham iya dooraden camra bn اlcaas camar bn caas a dooraden waktaara ahlu lciraaqi ahlulciraaq na dooraden aba musa alashcariya ya dooraden liyaxkuma lamadan sin xukmiyan bayna caliyin wa mucaawiyatan xukmiyan sa dooraden ahlu sham may dooradeena ciidankii mucaawiyo camra bna caas iya dooraden kalkun taxkiimki da xukuntamaan ilahi kitaabshila kukuntamay maaha lamada qofka adina qofka hoos ku saar mucaawiyatan in qofka hoos ku saarel ahlulciraaq manaa cala ciidankii lanajeed ciidankii calayalaujee iraaq markiisa oo dadkii ciidankii aishe shalburiyey kabacdi iraaq don hagobsadi ahlulciraaqi ahlulxijaaz oma usla jiran waktaara kalku cala manaha may kuingaamiyaa islaamka ciraaqa kuingaamiyaa waktaara ahlulciraaq ahlulciraaq oo cali langajeed cali ciidan shay wa may dooradeeniyon aba musa alashcariya aba musa may lijari markaas cali lijari liyaxkuma lamadan goobsain xukmiyan bayna caliyin wa mucaawiyatan xukmiyan lamadan qof oo saxaabi jaliil e wali xukmiyan iya lakadanaay hintigaalkana lakadamaayl wajtamaca alxakamaani lamadii xaakimiinta hayana kulumeen bidumat ljandal makaan lara dumat ljandal nilaraka kulumeen fi ramadan bili ramadan iya kulumeen sanata yani waki masalan ba ramadan milaka kulumeen ulan walkala gora fi ramadan asbedels waijtamaca alxakamaani bidumat ljantal fi ramadan ya hade bile oo dagaalka dhigaay may haytay safara hayti dagaalka adilab rogereed adina ramadan wal dhowba ma eh safara dagaalka dhisif maada safar ma hayni bil safar lay roogni isla sanadkii layo sanadkii sodon iyo todobaadlay ladoga safar hoob lakugaado yani waki masalan baaha yani kolku reebsaas mlsl walika walakajara male dagaalka hadi layba dareeri hadi laybana laheliyahay kolku ramadan ame ramadan maaba dhowba safar hadi layba rog ramadan mbiloo dhatan ka jar shan bilood iyo libilood melo sa dhatan ka jar kolku isku yani ahay alanka laykadhago isku dhii kort bilkalahaat safarti lahaata dhii kort wajtamaca alxakamaani lamadii xugun tumaayenga kulumeen bidumat ljandal iya kukulumeen fi safar saasa kuley saasa safar basiyalaydi isa safarki ladirtilanghabilkamasoon safar oo dhaysiyeed maroogna bilaba moodi safar siyeed lay maroogdi kalkun safarki datislaylafijar sedbirlay dagaalka daa'imi malar wadala lkitaalu halaasata ayaamin fashila fiha jeish mucaawiya taakiimka darabdihay kalkun may laba bilooda lanisdoogay sad bilooda lanisdoogay mise dagaalkia shan bilood ma eh fi ramadaan darteed maanaa may buagalanka kadhagi kuli waijtamaca alxakamaani lamadii xaakiminka hayanga kulumeen bidumat ljandal iya kakulumeen fi safar iya kakulumeen sanata allahu yaclam kuli saasan mala sanata yani sabca wa talaatiin sabcun sanata sabcin wa talaatiin min alhijra kulay khulaasadan hadhowti warshe marmar oobantusay kuhalaayo khulaasada kutoosiyo dhogortore dhog khulaasada kufiidiyo wa bacda mufaawalatin wadahadal bacdishe wa bacda mufaawalatin wadahadal bacdishe mufaawaladaasoo jarad dareertay baynahuma bayna caliyin ma baynahuma bayna camrin beh lamada gof la dirsaday may haayeen camar bin caas abi muusa hay وبaعda مfawalati واجtamaca الحakamani lamad xakameyo cmar بن caas abu musa bidumة اjandla kakulme idinka kudahataben lata kakulme fi safar sanata sabcin وaثaلaaثin min alhijra وabaعda mufawalatin gorgor gorgortum bacdishe marki lamadi of gorgortumen bacdishe mufawaladaas jarad hiya mufawalada dareertay baynahuma bayna camri وabi musa camar iyo abi musa datiyo dareerti bacdishe ya itafaqaa lamadii xaakimeenkaayan ma iswaafageena calaa khalci caliyin wa mucaawiyata cali iyo mucaawiya ini la tuuro calan ay hadooroday reer sham iyo mayafaday reer xijaaz iyo reer ciraaq dhon calama hingaamiyan mucaawiya sun reer sham hingaamiyan lamadiyo ba ini ladooro la tuuro kolkon calana khaliifnimadii lakutuuro mucaawiyana khaliifnimadii lakutuuro ay islaamka kumereed wajacl mri mri khaliifati khaliifnimad amarka ini laweelo shura shor lakaweelko ata shor lakaweelo muslimiinta fadheedan langala lankiyo door lankeed markaas ka calana khaliifnimadiis tooro mucaawiyana khaliifnimadiis tooro mucaawiya reer jaamaha doordan usul korka amarka shuro lakaweel salaki failatumaha fataqadama abu musa langa walan duumanyi fataqadama abu musa alashcariyu ya hormari waaclana caliyon ala ogaahi matafaga xakameynka wala iswaafagan aleyh ma kolsha iswaafagna aniyo mayo abu musa ma iswaafagnay ini lamad khalayfo latuur adina kacazili ahay mucaawin walcazili waay saasa keli subwa abu musa hadalshay toos toosanyi ama camr bn lcaas camar bin lcaas ma aha fainahu ina camar laja megan gali ila alxiilati xiira tabiyan megan gali heli samey xayثu meel khalaca caliya cala nasiibi wasabata mucaawiyata nasugi mana abi musa alashari uswaablanshay in sheegay alabansaali aliy wasalafeli islaamka diinkintidhamaadafa sinin haatoy bua toosa yin dadkaas warsho laakin camar bin caasa may sameeyey lankisartirsig intinseediya mereyha alawalturi adi khaliifka islaamka eri mana khaliifka islaamka adu fidnadii horey mankaas wadan hadi heliskiisdama mesi kala arinti koy ama camr bn lcaas fainahu ina camr lajaa toori lajaa megan gali ila lxiilati xiilaysa tabyan megan gali taba samey xaytu wakta khalaca camrun camar siibay caliyan cala amiirnimadii ku siibay wasabata huwa camar sugay mucaawiyata sugi min sheegne adi khaliifka eri manaa cala naasi farajaca shaamiyuuna shaamiyinta iyaha nagaden ilaa muabaaya ilaa mucaawiyata mucaawiya nagaden wabaayacuu labalantameen wa mucaawiya bilkhilaafati khaliifnima adi khaliifka islaamka ele bug hadan aranti mila bukati aranti dheegi kalku alay idin shay dheegi mana aranti sal welele saas malkelin ob saas weliha aranti mila kubilawdaas dagaalsilensoode watasacat shikat lkhilaafi khilaafki dhambal waasacmagdi waa bayna caliyin wa mucaawiya hortaba khilaafka dhambalsi dhatama roogna hore an waasacnagdi boogo horon garaxdi oo kale waa watasacad mayba waasacnagatay shidat lkhilaafi muranki dhambalshay iya waasacnagdi a bayna caliyin wa mucaawiya caliy mucaawiya dhatiyo khilaafki haadi khilaafkasoy yani waa kay masala dhambalshay iya waasacnagtoranbilerti a heshiis mahadhaw kalkun wa akada kulon ki gudgalay minhuma lamadanki kasta may ba guda galay yuciddu ini diyaariyaw alhbata dadatinya diyaariyaw liligaa laakar kan kalasilanakulama fi macrakatin fasila dirir oo lakishal bahaw fi macrakati watasacad shikat lkhilaafi wa waakada kulunki kas may gudgalay minhuma min caliyin wa mucaawiyata kumide yuciddu huwa kulug ini diyaariyaw alhbata dadatinya diyaariyaw liligaa laakari kan kalasinanakulum fi macrakatin dirir lakulm macrakadaas oo faasilatin shal kashalba dirir oo mar demba lakashalbahayo khilaaf landiyaane lang laylakuroya iya kakulmaane lang laarg ob diyaar diyaariyaw naga hob diyaarsado iyo ingas hubtumadoo lagali mama merili aranti horeen kati asilatun hadi asila man ladi ay iktaara kulunki kasta hu ladiga dooradi min alfarigeyn litackiiman dooradi iktaar ahlu sham camran wakhtaar ahlu lciraaq aba musa alashcari cabdالlahi بن qays ayna اجtamaca alxakaman واجtamaca alxakaman bidumat اljandl cala ayi shayin itafaqa itafaqa yani wa kay masalan ba ala khalci caliyin ala alki ala khalci mucaawiyata wajacli mri amri اlkhilaafa shura saasa iswaafaga mada facala kul minhuma lamada kilaragoob may fali bacda dalika fatakadama abu musa alashcari waalana cadey matafaka wala iswaafagan aley ma korshay cadey oo ini ala lasiibe ama camr bn caas fainahu laja ila alxiila xaysu khalaca caliya wafabata muaawiyata wafabata huwa camar sugay mucaawiyata sugay maada xadata bacda dalika wاtasacat sitat اlkhilaafi bayna caliyim وamcaawiya waakada kul minhuma yucid huwa kuligi mi diyaariya alhubata darbatinya ligitaal aakhar kan kala dagaalmosan diyaariya fi macrakatin dirdasiyanka diyaariya fasilatin kishalbahaw adarsu saabic وahalaaثuun dersigii sodon iyo todobaad alkhawaariju khawaarijin niman leeraw ووقعة نهraوan مakanki نهraوan lh dgaalki وقcadi alkوارج kوارiجin oo فرقada kوارiجin leraw mila ku asaasamen alkوارiج kوارiجin i ووقعة نهraوan مakanki نهraوan leraي dgaalki alkوارiج kوارiج may lere قسم قسم وay dhismagaasoo min jaishi caliyin radia allahu tacaala canhu cali jaishi kumid eh khawaarijinta deeb oo kumid eh oo jaishi caliyin kumid eh khawaarijin wala langarimey kharajuu behen calayhi calaa caliyin cala korsheeka laaba men haka behen ime cindama qabila caliyon marki abali aqbali agdiye ataxkiima xuguntumo aqbali maca anahum ana jeisha jeiska soyna awal man duuli haning wareyin haaden ishaaro ishaaren bi bicaliyin ishaaren caleyala taxkiimin ishaaren oo day raayishay maylaraay lama firgeyn shalbeen firgad badan ma erena taxkiima hal hal xuguntumoy haani shalay day hal xuguntumoy lahaayeen oo ciidankii al badanaayeen oo wili raayisho rahaay yoogiyo geekasaabalaguntumiyadinlaaba meen ala ku goosaden guunin been khawaarijiin waay guunin been koob goonum behen intaseden langamid waadhadeniyon alaba kufurdenba ala oo mucaawiya intaan bartu madahay ciidinkeen birtu madahay iyo haddana haangna ciidankiisay goonum furden mana kharaju can caliyin khawaarijta meelka koyta magaashaba kharaju can caliyin ala caliyin waay calika behen ciidankiisay goono ee o badan lay magaaladoosku kuuseen muslimiinta kalaaba me lamba magaaba waleeyo khawaarijiinta ijtamaca alkhawaariju khawaarijiinta ya kulmeen fi nahrawan makan nahrawan era ku kulmeen wa kana cadadum cadad lkhawaariji khawaarijintas tiradiyo may haytay itnaa cashara alfan tumu ila makon ciidan ay haada ciidan eedin badan oo islaamki ba khilaafki folan bilirbaargay tum ila makon ciidan eyanag wa sharacuu may gudgaleena yaciishuna ini nooladaayaan fi tilka ljihaad iraaga guunan gubeen iraan dilay dinigol reer iraaq dilay uda ciidankusuwadadi ala reer iraagan badanayo khawaarijiinta miila kolka guunan been raayo goonela been washaracuu may gulgareene yuciishuna yaciishuna ini nooladaayaan fi tilka ljihaadi jihaad kastaase latiya fasaadan nooladaayaan walbiyo aragan dilaayan oyon kumid ahay walba iningaab walan fayabtuluuna aladfaala wanisa hata bilaanti awlaada dilaayan mana dadka sandigaamana masaakintahay loonamaaya sayaqtuluna dilaaya alabara awlaadi yar yar wanisa bilanta dilaaya fajahaza caliyu cala may diyaariyay jaishahu jaisha caliyin cala ciidinsha iya diyaari kolkun si kor un sugaas yado koran filidaasi hoostakin guba iya dhiid ala ciidanki shayba lamgabadonta giibsima giibtin badanaay sib goonun be ime kolku mucaawiya idinidaas lala degaalimay waabantiba hoostin ba dan lakin gubay fajahaza caliyon caliya diyaari jayshahu cali ciidinshay diyaari wazaxafa garguuridi bi biljayshi calayhim cala alkhawaariji khawaarijintiya ciidan weerarka gaadi wanasaxa caliyon alang naseexay hum khawaarijinti ang naseexay naseexadana yani maylan diray cabdullaahi bin cabaas suwar kasidi sheegay suwarka kusheeko cabdullahi bin cabaas alan diri anseadi ciidanka may kumid ahay markaas caliya kumid ahay khawaarijinti an sheegi aran iyo in oo yani walayo oo markaas ka tabeen may kumid ahay tay geerad aisho waa walku rooyey may aisho langobad waay ko taw tankal may haytay seebo taxkiim ogolaade banu aadam walxukmiyen sen okoda taxkiim cala taxkiim ogolaade shalay le taxkiimka taxkiim halgaadlo ilaahay kalku lama qof dhadiyo se dadngog miyayan erin camar iyo na aase hogunsheeg ogolaadi ala saas erin kalku yani waa kay saaso wal badan ad yar yeegana kulli kudaawey may seeday cabdullahi bin abbas oo caagilhayaan seedilin diri hadhawaaw erin manaa rasuulka sala allahu alay slam edeersheeka dhali ogolna dhawaaw wal isin sheega ma ogol idin hadii wala isin isin haysasan ra'yigaas ana sin sheego kitaabka ilaahayna daliil sin kusi sunada rasuulka daliil sin kusi ogolaadataana ha ogolaadan eren gaarko gaarna maab ogolini ma ladinigaasna kudarer ma ogolini eren haana ogolaadeen wala in sheegi wal in sheegi hanga kagoonsini cala haye makudaawowni ha kudaawowni hanga kagoonsini makudaa in sheeg dul inji jawaab marki de gaariyo kumida ah hanagadeena muslimiinti asi toosan caliga dabsani gaar kumida ah nore insi keen ma ogolini eren ani ala kolkan weerarka gaadi walag na seexay kot sada ma e islaamka shaltabshay maeh nagadaana diidan falam yakbal ma akbal fanashib algitaalu dirira horti bayn aljeishayn jeishi caliyin ciidanka lijari iyo khawaarijinti hadan wadaha may yooloway bikatli mucdam lkhawaarij khawaarijinti dadgar darsano oo firdo laale nagadeena sidin badan ahan waa dhamaay wa firaar laakhariin ahaan kalen horan horen walkurooy ilaa markada arga doon khawaarijinti dadku mid waa cala khilaaba maayan dili doonan mana firgadi meel ku dhalti khawaarijin lay meelu firgasha kor ay yani saas fanashib alkitaalu dirira ya horti bayna aljeishayn jeish caliyin wa jeish lkhawaariji ye dhahdiyo horti wantahaa may yoolowey wantaha alkitaalu may ka yoolowey bigatli mucdam lkhawaariji khawaarijinti aksarkooda dilowsho wa firaari aakhariin hani kalena rorowsho asilatun hadi asila man hum lkhawaariju khawaarijin ayayin alkhawaariju qismu min jaishi calayhim kharajuu calayhi cindama qabila taxkiim alayh udkur sheeg ma tacridu waliyab kasaas min waqcati nahrawaan makaanka nahrawaan leraw diritiye waliyab ku kasaas sheeg wa ijtamaca alkhawaariju fi nahrawaan وakana cadadهm اثنa caشhara alفa وasharacuu may gudgaleena yaciishuna nooladaayan fi tilka اjihaad jihaadkas miro ay kanooladaayaan fasaadan fasaad kanooladaayaan fayaktuluuna aladfala wanisa dilaayan fajahasha jaish aliy yani jaishahu fajahasha caliyu jaishahu wazaxafa bihim calayhim wanasaxa naseexay calahum khawaarijinti ang naseexay falam yaqbalo khawaarijinti maaqbalna fanashib alkitaal bayna aljaisheyn wanta alkitaalu biqatli mucdam الkhawaarij wa firaari اlآakariin kam kana cadad الkhawaarij itna cashara alfan bimada ntahat may ka dhamaati hadihi lwaqca fanashib alkitaal bayn aljeisein wantaha alkitaal bikatli mucdam lkhawariji wafiraar laakariin adars thamin wathalaathuun dersigii sodon iyo yani waa kay masalan siyeed isodomaad dersigii sodon isiyeedaad istilaau mucaawiyata mucaawiye gobsadow shay kufaa'idoysaday ha calaa mucdam lwilaayaati wilaayaati calihim cala wilaayaati mucdam shay wasashidiis kolku ciidanki hadii marba sirgada sida cala kolku may may kadadaay qoomki shay oo jeeshi shaygii kumid e khawaarijin nagaden dagaalsho makilaabangne mucaawiya may suubiye kolku wilaayaadki oo usul hukumaayay cala hukumaayo don imiyaa kubobsabao nagadi kolku magaaladii oo magaaladii aan hukumaay dinyaaka ugobsado nabi istilau mucaawiyata mucaawiye gobsashadiis calaa mucdam lwilaayaat tafriq mafaylashasa mafaylagda hadii ciidankii cala bishalsabay saga nagday hano khawarijin nagleen cala la degaalamo nagdi kalku inti cala amsa dadka la degaalamaay fa usun dinyaalka ilah gobsado misr gobsooy intaa gobsooy magaalooyin badan istilau mucaawiya mucaawiya gobsadowshay calaa mucdam lwilaayaat wilaayaatki aktarkooda gobsashadiis bacda an intahaa caliy ala marki yoolowi radia lahu taala canhu marki hadhamaali bacdishe min kitaali lkhawaariji khawaarijinti dagaalkooda hadhamaayo bacdishe ya amara caliyun jeisha may amray bizaxsi gargurdo calaa mucaawiya lan gargurdadan fadalabuu ciidankii kolkun dagaal badnaa galay dhaawac iyo dhibaadiray hanun waa guno bangoosana khawaarijin banagabeena haana la dagaali migua haani kisti cala la jaran hadana ma erena kolkun walaabo neefsa loo dhiifayle fadalabuu dalbaden minhu min caliyin abu dalbaden taajiil alkitaali dirirti ini la madalay ila alcaami sinan almuqbili hagaabilsan silaskan kan hasilay dhaawasina magalo korno halsin hal insugo liyastaciduu sin diyaar nagadaan farajaca caliyun caliy hanagadi bin biljeesh hanagadi ila alkufa iraagdi hanagadi mukraan hal lagasadi musnay fadaa ka diritoor lan wedo mucaawiyi hor dagaal laka gaado oob kalku ciidankiishay halsin halin isugo eran kalku oob mal sugo oob seron hatin ciidankii ba hadana shawtabe ama faylata yorahima na usoo nagdartabsinya oo si welan ulahay ama mucaawiyatu mucaawiya fa inahu ina mucaawiyata walaa may waali kadhikay camra bna alcaas calaa misr misra usugilay fasaara ilayha fasaara camrun socdi ilayha ilaa misr wastawlaa borsadi alayha calaa misr lon borsadi wajahaza aljuyuusha wajahaza mucaawiyatu diyaari intendhiman kolka xijaaz iyo mantilama wajahaza mucaawiyatu diyaari aljuyuusha ciidamyaala cala lxijaaz xijaaz korshe ciidan indiyaari walyaman indiyaari fastawlat ljuyuushu gobtasi calayha cala lxijaaz walyaman calamayangeri kolka ciraaq laangeri walam yabqa licaliyin calaman baakahan ila alciraaqu ciraaqi wa farisu faris maahin ciraaqdii fariskina nabida qabte khawaarijinga dhinigo ka jiran وkulha kul craaqina nar tldrb bاlkhilaafi wاlfitan ismam craaqdi kulishena nar dabceta tldrb huraas bilkhilaafi khilaafla huraas wabilfitani fitnala huraas mana craaqdi dasan herti craaqdi oo dhinigona khawaarijinka jiraan bacda an intahaa caliy ala marki dhamahay bacdishe radi allahu taala canhu min kitaal khawaariji khawaariji dagaalshe dhamahay bacdishe yamara caliy ala ma amray jesa jesa aliy ali jesa ma amray bizaxfi garguurudo calaa mucaawiyata mucaawiyaka garguurod fadalabuu jeski dalbaden minhu min caliyin aku dalbaden bitacjiil alkitaali dirisin in la madalooyo ila alcaami sanad lag madalooy caamkaas waa almugmila gaabilsan liyastaciduu sin diyaar nagdan farajaca nagaday bihim yala nagadi farajaca caliyum calana nagaday bihim biljesa la nagadi ila lkuufa kuufin la nagadi mukrahan haaliki lagasabi ama mucaawiyatu mucaawiya fainahu ina mucaawiya wala huwa mucaawiya may waalan kadhikay camra bn alcaasa waalan kadhiki calaa misra misriya waalan kadhiki fasaara camrun camara socday ilayha ilaa misriyan socdi wastawla huwa camar bobsidi calayha calaa misriya bobsidi wajahaza huwa mucaawiya diyaari aljuyusha ciidamayaaliya diyaari cala lcijaaz ijaaz ciidan diyaari wacala lyamani ciidan diyaari fastawlat hiya juyushti gobsati calayha cala alcijaaz walyaman hiya gobsati walam yabqa licaliyin alaman baadahan radia allahu tacaala canhu ila alciraaqu ciraaqi wa farisu maahin wakuluha kul caa caa kulijin naaron dabcisa taldarib hiya naartiyadesaandhawaas taldarib hiya naartiyadesaandhawaas bilkhilaafi khilaaf isdhawaandhawaas walfitani wabilfitani fitniyaadeisa dhawaandhawaas asilatun hadihi tan asilatun fi suaale wa maada facala caliyu cala may radia lahu tacaala canhu bacda qitaali lkhawaariji khawaarijti ladegaanimowsa bacdisha may sameey bacda an intahaa caliyu min qitaali lkhawaarij amara jeishahu bizaxfi cala mucaawiya maada facla mucaaوiyatu may falay fi hadii mudda mudada may samey ama mucaawiyatu fainahu wala cmr bna caas cala misr fasaara ilayha wastawla calayha maada baqiya lcaliyin wajahaza ljuyuusha cala lcijaaz walyaman fastawla calayha maada baqiya lcaliyin man bakaadi bacda istilahi mucaawiyatu mucaawiya markii gobsadi bacdisi calaa mucdam lwilaayaat wilaayaat aksarkooda marki gobsadi wilaayaatki cala lahaada jaray kuma jaray aksarsa marki gobsadi may soodi man bakaadi walam yabqa lcaliyin radi alahu taala canhu ila alciraaq wafaris mahin walkalmabaga adars taasic waalaatun maqtal calayhim